lagu godaa abu la leeyahay abuuka akhuuka xamuuki fuuka hanuuka duu maalin wow ayaa lagu rafcinaa وتنصب waa la نصبina بlألف ألفa lagu نصبina رأyت abاka أخاaka xamaaka xamaaki faaka ذا maalin ama hanaaka hanka hadii lagu daro ألفa lagu نصبina وتujar waa la jaraa bilyaa iyo ayaa lagu jaraa oo waxaa lena marartu بabيka وأkيika وxamiiki وفيika وdي maalin a laleeyahay laakiin shuruuday leeyihi shuruudii ayuu halkan ku tirinaa shuruud ayuu leeyihiin asmaadan shuruudda markaa shuruudda markaa shuruuddii caamkeeda ayuu tirinayaa shuruud ayuu leeyahay shuruuddaas wuxuu sheegi doonaa shuruuddii caamka aheed horaan usoo qaadanay shuruudda mid caama iyo mid khaasaba bishardi an takuuna inay ahaato shardigeed ayaana lagu ixraabaa marka bishardi waxaa lagu taxallujinaa faturfacu watunsabu watujaru saddexdaas ficilaa ku tanaasucayda saddexda mid kasta inuu ku camal faluu rabaa kitaabkan aakirkiisa aakirkiisa insha allahu noogu imaan doontaa baab layra baabu tanaasuc laba caamil ama saddex caamila ah isku haysta hal macmuul mid walbaaba wuxuu doona inuu ku camal falo baabu tanaasuca la yidhaah hadda turfacu waxay rabtaa in lagu tacalujiyo bishardiga majruurkaas ehm, kadalika tunsabna waa rabtaa tujaruna waa rabtaa marka waxaa tiraa bishardi an takuuna bishardi kownihaa asmaadaas ahaanshadeeda shardigeedaa lagula rafcina lagula nasbina alif lagula jaraya mudaafatan mid la idaafeeyey ay noqoto asmaadaas markaa xuruuftan la exraabaa shardi waxaa in la idaafeeyo abuuka sidoo kale abu zaydin oo kale waa in uun mudaafili ka dambeeyo hadii aan la idaafayn maya xuruuf lama exraabe xaraka la exraabaho damaa lagu rafcina fatxaa lagu nasbina kasraa lagu jara xaraka la exraaba haddii aan la idaafayn oo ism mufradoo caadi iska noqonaya haddaan la idaafayn ee marka lagu leeyahay xuruufa la exraabaa waa marka la idaafeeyo abuuka adiga aabbaha abuu zaydin zayd aabiis abuu cali waa markaas waa marka la idaafeeyo bishardi an takuuna bishardi kownihaa asmaadan ahaanshadeeda shardigeeda ayaa wow lagula rafcinaa alif lagula nasbinaa yaa lagula jaraa mudaafatan mid la idaafeey ay ahaato fain ufridad haddii laga kali yeelo can ilidaafati idaafada ucribat waxaa la exraabaa bilxarakaati xarakaad xarakaadkaasoo adaahirati ah muuqda xarakaad daahira la exraaba isim mufrado caadiay noqonaya naxwu walow waxaa u sugnaaday aqun walaal walow hadduu usugnaaday maydka aqun walaal fiiri marka hadda aqun ma idaafaysna waa ism mfrad caadi waa mubtada muakara lowdaasa khabar muqadama low jaamjuurkaasa khabar muqadamaa akuna waa mubtada muakara marka dama caadiyaa lagu rafciye sida mufradkii caadiga ahaa wey waina lahu waxaa u sugnaaday wiilkan aban aabe iiri inaba isimkeedii waayo abantu inaba isimkeedii way aban lowdana jaarmajruurkuna waa khabarkii inada oo soo hormaray jaarmajruurku waa khabarkii inada oo soo hormaray adana waa isimkii inada oo gadaal maray caadi fatxa layskaga nasbiyey sooma jeedin maxayla ma idaafaysna adan aabbaa layska yidhi qofna looma ismeen adiga aabbaa lama dhihin kan aabiis lama dhihin cali aabiis lama dhihin ciise aabiis lama dhihin qofna looma dhismin ada adan ah, a ah layska yidhi marka markaasoo kale xaraka caadiha la eraaba wa banaatulaqi walaalka gabdhihii uu dhalay ayaa laydinka xaaraamtilimay inaad guursataan fiiri alaqi waa mudaaf ilayh banaatu mudaaf aqi mudaaf kasraa la iskaga jiro alaqi kasraa lagu jiray xaraka la exraaba sababtu maxay tahay lama idaafayn marka shardigii koobaad waa midkaa shardigii labaad wa an takuuna waa inay ahaato idaafatuha idaafadeedu ligayri ya mutakalim ya almutakalim ayrkeed kutubaha gobol waxay yidhahdaan ligayri yaai qaarna waxay yidhahdaan ligayri yaai lmutakalim marka ligayri yaaina iskaga filan sababtoo ah ya mudaafu ilayhi noqotaa ma jirto oon ya-daan ahayn ya kalo mudaaf ilayhi noqotaa maba jirto waxay yidhahdeen looma baahna ya mutakalim iska leeraa waa war iska dheeraada waa xashu waa war iska dheeraada sababtoo ah id laysa lana yaa-un yudaafu ilayhaa siwahaa annaga maba haynaba ya wax loo idaafeeyo aan ya mutakalim qofka hadlaaya ya-da sheegayda ya-daas keligeeda mudaaf ilayhi noqon karta ma jirto ya keligeeda oo mudaaf ilayhi noqoto oo aan midaas ahayn marka in layskaba yidhahda weeye ilaa hadalka waxaa la rabaa mar walba in lasoo gaabiyo wa an takuna idaafatuhaa likayri yaain marka yadaas waa la ogya ina ya mutakalim xale maba jirto yaa kaloo mudaaf ilay noqon karta maba jirtaba marka waa inaan ya mutakalim loo idaafayn haddii ya mutakalim loo idaafeeyo xaraka caadiha lraaba lakin waa lagu qadara waxay la mid noqonaya ism mufradoo ya mutakalim loo idaafey sida qulaamun u idaafee qulaami hadda qulaami rafcada damaa lagu qadara xaalatu nasbana fatxa lagu qadara xaalatu jarna kasra lagu qadara saddexdaba lagu qadara limunaasabati ilya sidaanoo kale noqo asmaadan asmaadan haddii ya loo idaafeeyo abi aki xami haddii la yidhaahdo waxay noqonaydaa isimkii iyo mutakalim loo idaafeeyey sidiisa caadiga saddexdiiba xaraka la exraaba lakin waa lagu qadara waa lagu qadara marka xuruuftan la exraabayo wow lagu rafcina ya ya lagu jara alif lagu nasbina waa marka aan mudaaf ilaygu ya mutakalim ahayn ee wax kale u yahay waan takuuna waa inay noqoto idaafatuhaa asmaadan idaafadeedu liayriha ilmutakalim fain udiifad haddii asmaadan loo idaafeeyo abun aqun xamun asmaadaas hadii loo idaafeeyo ilalyaai ya ucribad waa la eraabaa ilalyaai aa laiska leeyay maxaa yeele ya kelmaba jirtaba waa ya mutakalim wax wax loo idaafeeyo haddii yadan loo idaafeeyo ucribad waxaa la eraabaa bixarakaatin xarakooyin xarakaadkoo muqadaratin lagu qadaraa calaa maa xarafka qabla alyaa iyada horteeda ku sugan wadaalika mihaalka naxwo ina haadaa kanu aqii waa walaalkay ina haadaa fiiri ina waa caamil camal fala isimkay nasbidaa isimkii haadaa aa noqday haadu waa xarfu tambiih daa ismu ishaarahaasa isimkii ah waa mabni marka waaa tira mabniin cala sukuni fi maxali nasb isimkii inadu waa daadaas khabarkiina aaway waa aqi khabarka inada waa la rafciya calaamatu rafcihi damadaha awe waa lagu qadaraya mutakalimka kahor waxaa lahada akii khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalim ad leeda manaca min duhuuriha maxaa diida inuu muuqdo ishtiqaal maxali bixarakati munaasaba taad ku qadaraysid isim mufrad caadi wa an takuuna waa inay noqoto hiya asmaadu mukabarata mid la weyneeyey carabiga wuxuu leeya wa la haha taskiir mar waa la yareeyaa marna si caadiya ah loogu dhawaaqa asmaadan marka xuruuf la ixraaba waa inaan la taskiirin taskiir waa inaan la gelin taskiirka waa yarayn hadda fiiri masjidu waa magac caadiya haddii la yaray muxuu noqona musaajidun fiiri rajulun waa nin haya taskiiri rujaylun nin yaro waa nin yaro nin saasa maaha waa xoogaa nin naaqisa waa xoogaa si u dhiman yahay waa marka marka rujaylun fiiri falsun waa lacag oo lacag beesa gaduud la odhan jiray oo lacag waagi hore waxaa jirti jirtay oo gedgaduudan oo kumi iyo taano iyo oo gedgaduud aho maar camal oo maar falsu beesa gaduud falsu taskiiri fulaysun beesa gaduud yarey ah, fulaysun marka taskiir carabi uu leeyay ah, xarafka ugu horeeya aa ah, la goda xarafka ku xigana waa la waa la fadxiya waa la kordhiga xarafka saddexaadna ya laga dhiga markaad wax taskiireen xarafka koowaad waa gode ka labaad waa kordhige kan saddexaadna ya-ad ka dhige fulaysun rujaylun leedahay marka asmaadan marka sidan loo icraaba oo wow lagu rafcina alif lagu nasbina yaa lagu jaraa shardi waxa inaan la tasfiiriyo haddii la tasfiiriyo ism mufrado caadi noqonay waxaad leedahay ubayun ukhayun xumayun aad leedahay yaada waa la shidaao yadii lasoo qadaro tasfiirkeeda iyo yadii kalaa lasoo shida marka waa shardi marka inaan la tasfiirin shardigii saddexaad waan takuuna waa inay noqoto asmaadii wa an takuuna waa inay noqoto mukabaratan mid la weyneeyey fain sukirad haddii la taskiiriyo ucribat waxaa la exraaba bilxarakaati xarakooyin xarakaat adaahirati muuqata naxwu haadaa kan ubayuka waa aabbayarowgaagii ubayu ad leeda haadaa waa mubtade ubayu waa qabarkii adeed uga muujina haadaa kan ubayuka ad leeda wa an takuuna waa inay noqoto asmaadan marka wow lagu rafcina alif lagu nasbina ya lagu jaraa mufradatan mid la kali yeelay waa inay mufradata fa in suniyat haddii la tasniyeeyo aw amase jumicad la jamciyo ucribat waxaa la iraaba icraab almuhanaa wlmajmuuci jamac iyo muhana icraabkooda la iraaba haddii la tasniyeeyo maalan fiiri waa tasniye waxaa tidha abawaani aqawaani xamawaani hanaani famaani dawaa maalin waa tas waa tasniyey silmuaniya bu iraabi muanaxaa lagu rafci jiray alif maxaa lagu nasbi jiray lagu jeri jiray ya sidii musanadu iraab haddaad tatniyedo abawaani akhawaani xamawaani hanaani famaani dawaa maalin marka xaalatu rafcay joogaan abaweyni akhaweyni xamaweyni leeda xaalatu rafciya xaalatu waxaan rabaa xaalatu nasbiyo xaalatu jar xaalatu rafcina waxay leedahay abawaani akhawaani xamawaani hanawa hanaani amaani dhawaa maalin mm. xaalatunaصbiya xaalatuljana maxaa leedahay abaweyni aqaweyni xamaweyni hanayni famayni dhawey maalin mm. marka sidii muaniyadu raabi muana sow laguma rafcin jirin alif sow laguma nasbi jirin ya sow laguma jari jirin ya haddii la tasniya sidii muanadu raabi haddii la jamciyana marna wuxuu noqdaa jamcu taksiir marna jamci mudakr saalim muuqaalkiisa lagu keenay haddii jamcu taksiir la jamciyo abun aabaaun alay ikhwatun alay waa jamcu tasiir jamcu tasiir xaraka la eraabi jira soo maha xaraka iska eraab ah, damanku rafci fatxaku nasbi kasrana ku jir haddii jamcu kirsaan muuqaalkiis ugu keeno waxaa leedahay waa jum waa waxaa la yidhahdaa jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruud ah, waxay kamid yihiin qoladii mulxaqaad ahe abuuna akuuna xamuuna aad leedahay sidii jamcu saalima loo craaba wowaa lagu rafcina yaa lagu nasbina yaa lagu jaraa lakiin maaha jamcigu saalim sababtaa shuruudi ma ofsan abun calamna maaha sifana ma ah, marka abuna akuuna xamuuna haddaad aragto sidii jamcu saalim iskaga craab maxaad leedaha marka waa mulxaqaadii jamcu saalim aad leedahay mulxaqaadii ka mid yihiin marka haddii la jamciyo ama la tasniyeeyo sidii mufana iyo sidii jamaca loo craaba haddii la tasniyeeyo sidii tasniyada loo craaba haddii la jamciyana waxaa leedahay jamcu waa kee la jamciyo jamcu taksiir haddii la jamciyo maxaa la ecraaba xarakaad haddii sidii jamcu salim loo jamciyana sidii jamcu salima loo ecraaba ee jamcu salima de maahane waxaad leeda waa mulxaqaad mulxaq mulxaq wey fain suniyad haddii la tasniyeeyo aw jumica la jamciyo uxribat waa la ecraaba ecraaba almusanaa walmajmuuci jamcii iyo musanihi ecraabkiisa walafsaxu sida fasaaxnimada badan filhani hanka ku fasaaxnimo badan annaqsu wey asmaadan marna xuruuftaasaa la raabaa marna waa la ha naqi naqsigu maaha kii aad tiqino oo istilaaxiga ahayo ism manquusa maaha ism manquus waa ismgiya ugu dambayda mogta maahan kaas waa kii luqawigaha xarafka ugu dambeeya laga nuqsaamina laga jara hanuunka soo ma ahayn hanun alaleeyahy haada iyo nuunka bisa laga dhigaa ismka haddii marka la nuqsaamiyo oo hanun la yidhaahdo ism mufradu noqonaa damaa lagu rafcinaa adaa lagu jara ah, fatxaa lagu nasbinaa kasraa lagu jara sidii ism mufradaa loo raaba hanuunkana saasaaba badanba hanuun waxaa badan in naqsi loo iraabo naqsi waxaa loola jeedaa xarafka ugu dambeeya laga jara hanuun alaleey ism mufradoo caadiya noqona sidii zayduna loo iraaba saas darteeda saaxibuljrumiya kuma darin mogta asmada hanka kuma darin asmaaulkhamsu yidhi ma dhihin asmaa sit muxuu ugu dari waayey ee hanka sida badan xuruuf maba la iraabo xaraka la iraaba naqsiya la iraaba waxaa la leeya haadaa hanun damadaasa la saara ra'aytu hanan marartu bihanin alaleey naqsiyaa lahaa marka wuxuu ku yidhi walafsaxu sida fasaaxada badan fi lheni henka ku fasaaxo badan annaqsi waa nuqsaaminta maxaa loola jeedaa naqsiga ey xadfu aakiri waa aakirka in laga xadfo iyo wlcraabu markaas in la craabo bilxarakaati xarakaat xarakaadaasoo calaa nuuni nuunta korkeeda ahaaday naxwi haadaa hanuka kan waa shaygaagii haadaa mubtada wey hanu waa qabar dama iskaga craab wara'aytu hanaka shaygaagiaan arkay ra'aytu ficla wa faacil wa hana waa mafcuul bi hana waa mafcuul bi xaas fatxa ku nasb wa maratu waxaan soo maray bihanika hani iska dhe waxaa lagu jara kasro sharxa wuxuu inin dhigaa shardi shanaad oo uusan sheegin shardigaas waxaa la idhaha wa an takuuna hayra mansuubatin lilyaa wa inaan la nisbayn asmaadan haddii la nisbeeyo oo la idhahdo abawiyun akhawiyun yaa nisba hadii loo dabamariyo xarakaada lraba abawiyun aqawiyun kaasu ina kugu dara laakiin maraba hadii la idaafeeya de maba la nisbay karaba looma baana mar hadii la yidhi waa inay idaafaysan tahay yaan la nisbayn meesha maba soo geli karto maxaa yl hadiiba la idaafeeyo maba la nisbeeyaba marka shardigaas nuxaada badankoodu ma sheegaan looma baahno marka walihaada fiiri walihaadaa waa maxay hanka sida afsaxa fasaxnama fasaaxada badan waa in naqsi la exraabo xarafka ugu dambeeya inta la jaro xaraka la exraabo saasaa fasaaxo badan ma fasaaxo badna in xuruuf la exraabo oo la yidhaahdo hanuuka hanaaka haniika ma fasaaxo badna sidaas darteeda shiika ajrumiyada qoray hanka kumaba darin asmaadan walihaadaa sidaas daraaddeed inay fasaaxo badan tahay naqsiga lam yacuddahu kuma tirin saaxibu ajrumiya ajrumiyada shiikii iska lahaa walaa kayruhu qayrkiis oo nuxaada kalaa min haadi asmaa asmaadan kuma tirin asmaadan kumaba soo dirin hanka wa jacaluuhaa asmaadan waxay ka dhigeen hamsatan shanay ka dhigeen lix kama dhigin culmadaas hanka waa ka daayeen maxaa yal waxaa fasaaxo badan hanka sida ism mufrada loo icraabo naqsi la icraabo وama اأmilatu miaaladii mhiladii alkamsatu oo shanta ahaayeen amhilaة اkamsa oo ajrubiga markaan joognay afcaal kams aan kusoo qaadanay fahiya amhiladaasu kulu ficlin ficil dhammaantiis weeye ficilkaasoo itasala bihi uu la xariirsaday damiiru taniyatin waa ficil kasta oo damiiru taniya la xariirsaday laba nin ood la hadlayda maxay leedahay tafcalaan hal miaal mahayda laba gabdhood ood la hadlaydana maxaa leedahay tafcalaan laba gabdhoodoo maqanna maxaa leedahay tafcalaan laba ninoo maqana maxay leedahay yafcalaan meeqa misaala ka timid aliftii afaraa ka timid lagu laba ninoo maqan waxaa leedahay azaydani labadii zayd yafcalaani waa samaynaya laba gabdhoodo maqana waxaa leedahay alhindani tafcalaan laba ninoo kaa soo horjeed maxaa leedahay antumaa labadiinaa nin tafcalaan waa samaynaya laba gabdhood oo kaa soo horjeed maxaa leedahay antumaa labadiinaan gabdhood tafcalaan waa samaynaya Ah, toddoba miaal inay kasoo baxdaan waaya fahiya amhilat lkamsa kulu ficlin ficil dhammaantiis weeye ficilkoo itasala bihi uu la xariirsaday damiiru tasniyati naxw yafcalaani wa tafcalaani aw damiiru jamcin ama jamc damiirkiis jamc damiirkiis waa labadan bisa ka soo bixeen naxw yafcaluuna raggii badnaayo maqnaayaa samaynaa yafcaluuna raggii badnaa oo maqnaa ayaa samaynaa wa tafcaluuna raggiinaanaa samaynaa damiir muanaati tii la dadigay damiirkeedi uu la xariirsaday muanaadii almukhaaabati lala hadlaayey naxwi tafcalina gabaryaha adaa samayna marka wowdii laba miaala ka soo baxday afartii ku dar mufrada muanatana hal miaala ka soo baxay todoba toddobadaas wey toddobadaas macn agga macnaa waa toddobadaa lafdiga unbaa an lafdigu waa shan sababtuna waxay tahay tafcalaaniya saddex macno ka soo bixi laba ninoo kaa soo horjeeda waa maxay antuma tafcalaani laba gabdhoodoo kaa soo horjeedana antuma tafcalaani laba gabdhoodoo maqanna alhimdaani tafcalaani marka tafcalaanidaa macnaheedu afar waxa wy macnaheedu uu noqona saddex saddex saddex fainahaa amhilatu lkamsa turfacu waxaa lagu godaa bihubuti nuuni wa waxaana lagu nasbiyaa bixadfi nuuni wa waxaa lagu jasmiyaa bixadfi nuuni amilada la yidhaha amilatu lkhamsa xaalatu hubutu nuun aa lagu rafciyaa xaalatu nasba maxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun xaalatu ljasmana maxaa lagu jasmiyaa xadfu nuun maxaa lagu kala gartaa marka xaaladda ay nasbisan yihiin iyo xaaladda ay jasmisan yihiin caamilka caamilka lagu kala gartaa nuuntii maraba waa maqanta waaa fiiri marka waa ka horeeya haddii caamil jasmiga ka horeeya waa jasmisan haddii caamil nasbiga ka horeeyana waa nasb tambiih tanbiiha luqada waa baraarujin istilaaxa waxaa loo yidhaahdaa aliclaamu bitafsiiri maa culima ijmaalan shay duuduub loo soo ogaaday in tafsiil loo ogaadaa la yidhaha tanbiih ah, tanbiih baraarujin culima waxaa laga soo ogaaday mimaakii taqadama hormaray ana calaamaati اlicraab icraabka calaamadihiisu arbaca cashara waa afar iyo toban calaamadaha markaa laysku soo daro waa afar iyo toban maxaa yeelay meeqay laheed rafcadu meeqa calaamay laheed afar nasbaduna meeqa calaamay laheed shan iyo afar isku dar khafdaduna meeqa calaamay laheed saddex ku dar toban iyo labo jismadana meeqay laheed laba ku dar afar iyo toban calaamadaha icraabku afar iyo toban afar iyo tobankiiwa tanbiih culimo waxaa laga soo ogaada mimaakii taqadama hormaray ana calaamaati icraabi icraabka calaamadihiisu arbaca cashra waa afar iyo toban minhaa waxaa ka mid a arbacun afar usuulun oo usuul ah adamatu ka damo ayaa ka mid a minhaa waxaa ka mid a arbacatun arbacu usuulin afar usuul ah adamatu damaa ka mid a xaalay usugnaatay oo wixii la rafcina asal waxa waa damada walfadxatu ayaa ka mid a linasbi xaalay usugnaatay wax alla wii la nasbina asal waxa waa fadxada wlkasrata yaa usugnaatay wlkasrata yaa kamida dheh liljari xaalay usugnaatay jarka ama khafdada oo isku mida eh. wax alla wixii la jaraa waxaa asala kasro wasukuuna yaa usugnaaday liljasmi xaal usugnaaday wasukuunu a kamida dheh liljasmi xaal usugnaaday afartaas waa usuul tobankuna waa furuuc wa cashrun tobanna furuucun waa furuuc furuucdaasoo naaibatu naaib ka ah can haadihi usuuli afartan usuusha waa toban oo naaib ka noqoto afartan alaau saddex tanuubu waxay ka naaib noqotaa canidamati damada wa arbacun afarna tanuubu waxay ka naaib noqotaa can ilfadxati fadxada wasnaani labana yanuubaani dhe ya ka dhig markaas wasnaani labana yanuubaani waxay naaib ka noqdaan can ilkasrati kasrada wa waaxidatun midna tanuubu waxay ka naaib noqotaa can isukuun waxawan damada waw nuun sadxadana waxaa naaib ka noqota afar waa maxay kasra alif ya xadaf kasradana labaa ka naaib noqota sadxa iyo ya sukuunkana midaa naaib noqda xadaf wa niyaabata niyaabadu marka fiiri marka lagu leeyahay marka lagu leeyahay toban weeye waxyaalaha naaibka noqdaa waa marka meelahay degayaan la fiiriyo laakiin haddii daatadooda la tiriyo waa toddobood ah, meelahay degayaan markii la fiiriyo baabka rafcada baabka nasbada baabka khafdada baabka jasmada marka la fiiriyo meelaha ay degayaan aa toban ah laakiin daatadooda haddii la fiiriyo toddobay noqonayaan waxyaalaha naa'ibka noqda waxyaalaha baabu niyaabo gala abwaabu niyaaba waa toddobo abwaabu niyaaba waa toddobo eh, tiyuu kuu sheegaa wa ana niyaabata niyaabadu waaqicatu waxay dhacdaa fii sabcati abwaabin toddoba baab alawalowkan ugu horeeya maa shay weeye laa yansarif aan sarfoomin isimka maalayansarifka xaalatulkhafda maxaa lagu jiraa fatxa ka naaiba kasro ah, fatxa ka naa'iba kasro wataani ka labaad jamcu lmu'anati saalim wey jamanu saalim jamanu saalim xaalatu nasba maxaa lagu nasbiyaa kasro aaliu midka saddexaad alficl mudaaric wey almuctal aakir ficil mudaaric oo muctalaaakirata xaalat ljasm maxaa lagu jasmiyaa xada ka naaiba sukuun araabicu kan afraad almusana weeye musane maxaa lagu rafciyaa alif ka naaiba damu maxaa lagu nasbiyaa lagu jaraa ya yadaasoo xaalatu nasba ka naaiba fadxo xaalatu lkafdana ka naaiba kasro alkhamisu midka shanaad jamcu mudakri saalim wey jamcusaal xaalatu rafca maxaa lagu rafciyaa wow ka naaiba damo xaalatu nasbana ya ka naaiba fadxo xaalatu lkafdana ya ka naaiba kasro asaadis midka lexeeya alasmaau sita wey asmaau sita xaalatu rafca maxaa lagu rafciyaa wow ka naaiba damo xaalatu nasbana alif ka naaiba fadxo xaalatu lkafdana ya ka naaiba kasro marka nuucaas weeye abwaabu hal midaa noo dhiman asaabix midka todobaad alamilatu amsa wey amilau amsa xaalaa maxaa lagu rafciyaa hubutu nuun ka naaiba damo xaalatu nasbana xadfu nuun ka naaiba fatxo xaalatljasmana xadf ka naaiba sukuun faslun tuqadar waa la qadaraa alxarakaatu xarakooyinka xarakooyinka aaraatu saddexda xarakadii oo waxa weeyaan damo oo xaalatu rafc fatxo xaalatu nasb kasro xaalatu jar tuqadaru waa la qadara alxarakaatu xarakooyinkii aalaatu saddexda ahaa fi lismi isimkiyaa lagu qadaraa isimkii almudaafi loo idaafe ilaa ya mutakalim naxwu ulaami wabni hadda ulaami wabni caamil rafciya ken maxaa leedahay haadaa ulaami ulaami marka waa qabar marka waa ku qadare damadii halkaas ku qadare yaa mutakalimka ka hor miimkaas ku qadare sababta cilada diidayda maxaata in la muujiyo limunaasabati lya ya-da waxaa u munaasiba kasro in laga hormariyo marka miimka ka horeeya yada miimkii waxaa saaran kasro marka caamilku xarakadii uu keenay meel la saaro male waa lagu qadara marka waa lagu qadara ilaa meesha waaba buuxda meel la saaro male limunaasaba marka xaalatu rafcadamaa lagu qadara xaalatu nasbaar fadxa lagu qadara xaalatu ljarna kasraa lagu qadaraa wabnina waa la mid wa filismina waa lagu qadaraa isimkii almucrabi mucrabka ahaa alladii isimka aakiru aakirkiisa alifun uu yahay alifkoo laasimatun joogtaa naxwu alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa wlmustafaa kii la doortay wa muusa ninkii muuse la dhihi jiray waa xubla gabadhii urka leheed isimka hadduu mucrab yahay mucrabaa lagu yidhi mucrabka oo alif ay u dambaydo maxaa baxay mucrab ya u dambaydo ama wax kale aliftoo laazimatun joogtaa la yidhi waxaa baxay aliftii asmaa lkhamsa asmaa lkhamsa goormaa alif u dambayda xaalatu nasb alif joogtaa la rabaa xaalatu rafca waa joogtaa xaalatu nasbana waa joogtaa xaalatu ljarna waa joogtaa marna bixi me isimka mucrabka oo alif joogtaa u dambayda saddex xaraka baa lagu qadara waa lagu qadara damadii fadxadiina waa lagu qadara kasradiina hadduu munsarif yahay lagu qadara hadduu malansarif yahayna fadxa lagu qadara marka isimkaas lagu qadara waa isku mid hadduu yahay macrifo sida alfata sida mustafa sida muusa iyo hadduu yahay nakiro sida xubla gabar waa isku mid ama macrifo ahaado ama ha ahaado nakiro nakiradii xubla uu kuu keeno inta kalena waa macrifo waxaa kaloo isku mid ah isimkaas inuu yahay munsarif sida alfata sida mustafa iyo inuu yahay malansarif sida muusa iyo xubla oo kale xubla hmm. waa hmm. malansarif alifutanis maqsuura u dambaysa sooma jeeda muusana waa malansarif ah, maxaa ku jira cilaa alcalamiyatu maca alcujma marka laba munsarifa iyo laba malansarif ku misaala laba macrifa waxa weeyaan saddex macrifa iyo hal nakira ku mid isku mid inuu yahay isimkaas isimka marka alifta u dambayda maxaa lagu magacaabaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa isimkan maqsuurana la yidhaha maqsuur maxaa maqsuur loogu baxshay ah, maqsuur maxaa loogu baxshay laba sababood midoodaa le maqsuur laba sababood midoodaa loogu baxshaa le maqsuur lnahu did lmamduud isimka alifka u dambeeya labaa loo qaybiya alifka hadday hamsa ka dambaydo sida saxraa xamraa maxaa la dhaha mamduud haddii alif isimka u dambeeyaan waxba ka dambayna maqsuur marka waxaa la yidhi maqsuura lagu magacaaba liannahu did lmamduud mamduudkiiu ka soo horjeeda qaarna waxay dhahdaan maqsuur macnaheedu waa maxbuus waa mid laga manciyey in xaraka ka muuqato waa mid laga manciyey oo loo diiday in xaraka ka muuqato marka marka lagu yidhaha maxaa lo lima sumiya maqsuuran laba jawaabood midtaa rabta ku jawaabe liannahu did lmamduud waxaa dhigi karta o liannahu mamnuucu min min duhuuri اlixraam laa taa rabdhiga waa kan gabayga hoos ku keenay slim calى اlmawlى اlbahaaءi waصif lahu shawqii ilayhi wainanii mamlukuhu abada yuxarikunii ilayhi tashawqii jismii bihi mashruuduhu manhukuhu walaqad naxaltu libucdihi fakaananii alifun falaysa bimumkinin taxriikuhu wuxuu yidhi sallim igu salaam cala almawlaa sayidkii waa shiiqiisii albahaa'i oo quruxda badnaa wasif low waxaad u tilmaantaa shawqii hilowgayga ilayhi xaggiisa aan u hilowsanahay oon u jacayl qabo iyo wa inanii aniga mamluuku asaga mid loo milkiya inaan ahay abaddan weligay yuxarikunii waxaa i dhaqaajinaa ilayhi shiika xaggiisa tashawuqii hilowgayga iyo kalgaclada aan u qabo jismi jirkaygii bihi shiiqa sababtiis mashruuduhu mashduuruhu waa mid la kala baroo la kala gooyey oo saan uga fakarayaa bar iga dhammaadu leeyahy manhuukuhu waa mid isaga loo feentayo hilibkiiga ka dhammaaday saan u fakaraya walaqad naxaltu wuxuu yidhi weyd aan noqda ama caataa noqda waa weydoobay libucdii fogaanshada uu iga fog yahay daraaddeed kaanani waxaad imoodaa alifun inaan ah uusan suurtagal ahayn taxriiku in la xarakeeyo waxaad i moodaa hu yidhi alif ah. alif aad i moodaa alifkaasoo suurtagal aysan ahayn in la xarakeeyo anignama alif oo kalea noqday hmm. alif moogta suurtagal maa in la xarakeeyo saasaa noqda wayusama maxaa lagu magacaabaa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa maqsuuran wa tuqadar waa la qadaraa adamatu damada wاlkasratu kasrada waa ka gudubna isimkii maqsuur la dhihi jiray iyo sababtii loogu magacaabay cilada loogu loogu loogu qadaray isimkaas waxay ahayd tacadud maxaa yeelay alif suurtagal maaha kaananii alifun falaysa bimumkinin taxriiku suurtagal maaha marka maxaa loogu qadaray tacadur haye wuxuu gelaa isimkii manquuska la dhihi jiray watuqadar waa la qadara adamatu damada iyo wlkasratu kasrada fi lismi isimkiyaa lagu qadara isimkii almucrabi mucrabka ahaa alladii isimkii aakhiru aakhirkiisu yaa-un ya-da uu yahay ya-doo laazimatun joogta ya-daasoo maksuurun la hoos dhigay maa qabla xarafka ka horeeya isim kastoo mucraba mabni lama rabo oo ya-ay u dambaydo waxaa baxday yadii asmaaulkamsad oo kale goormay ya leedahay xaalatuljar bis ah, muanaha iyo jamcufsaalima goormay ya leeyihiin xaalatu jar iyo xaalatu nasbi lama rabo kuwaas aala hadda xaalatu rafca waa ka tegaya isim mucrab ah oo mar kasta ya u dambaydo marna aysan ka tegayn ya-dan xarafka ka horeeya uu kasrisan yahay isimkaas waxaa lagu qadaraa damada iyo kasrada fatxada waa laga muujiya sababtuna waxay tahay damadu waa culusta kasradu waa culusta ya-da marka lagama muujin karo culaysaa ku jira liiqali ah, suurtagal waata hadii laysku dhibo laakiin culaysaa ku jira carabigan culays baa laga ilaaliya laakiin fatxadu waa fududda marka cilladii hadday baxday waa in caafimaadkii la helo sooma marka waa fududdahay waa laga muujina marka naxwu alqaadiya kii dadka kale xukminayey wadaaciya kii u yeerayey walmurtaqi midkii koraayey jaranjarta maalan marka waxaa leedahay jaa alqaadiya yimid wadaaci a yimid walmurtaqi a yimid waa ku qadare faacil wey damadii ku qadar xaalatuljarna waa ku qadare marartu bilqaadi wadaaci walmurtaqi aad leeda laakiin xaalatu nasbada waa ka muujinay waa ka muujinay waxaa leedahay ra'aytu lqaadiya wadaaciya walmurtaqiya aad leeda xaaladda marka labada xaalo lagu qadara cilada lagu qadara waa maxay liiqali wa yusamaa isimkaas ya-du u dambaydo waxaa lagu magacaabaa manquusan naxwo yowma maalin ayay qabuuraha ka soo baxayaan yadcu u yeerayo addaa'i kii u yeerayo addaa'i waa malagii israafiil ahaa markuu buunka ka dhawaajiyo ay dadku hal mar qubuuraha ka soo yowma darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaaniyatu calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aakhiri wa darfun mutacalliqun biyakrujuuna yakhrujuunada ka dambayda ah, taasaa lagu tacallujina oo gadaal ka imaanayd yadcu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudi min annaasib wاljaasimi wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala alwaawi lmaxduufati litakfiifi yadcuu u ahaa wowdii takfiifa loo xad تkفيif fududayna loo xad ضمة مqdرة على الواaو المحdوفة منع من ظهوuرihaa الثقل ad leed الdاaعي فاaعل يdعو مرفوع وcلاaمة رفع ضمة مqdرة على الyاء المحdوفة للتkفيف منع من ظهوuر الثقل الdاaعي u ahaa marka waa layska xadف مهدعيiنa xaal ay dadku u degdegayaanay qabuuraha ka soo baxayaan إلى dاaعي midka u yeeraya Ah. ayagoo u degdegaya ayagoo u degdegaya midka u yeeraya ah, muhdiciina xaale ay yihiin kii degdeg kuwii degdegaya xaalayihin ay soo baxayaan yaqrujuuna faacilkeeda laga xaalayna ah. muhdiciina xaale ay yihiin kuwii u degdega ila daa'i malagga u yeeraya xaggiisa muhdiciina xaalun min faacil yaqrujuuna leeda mansuub calaamatu naصbihi alyaa almaksuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can fatxa liannahu jamcu lmudakari saalim manaba fii xarfin an xaraka wanuun ciwadun can itawani fi ismi mfrad ilaa daa ilaa xarfi jarin adaa ismu majruurun bilaa wa calaamatu jari kasratu muqadaratun cala alyaa-i lmaxduufati litakfiifi addaaci u ahaa yaadi waa laiska xadfi addaaci wa tadharu waa ka muuqane fiihi isimka manquuska alfatxatu fatxadu waa ka muuqane isimka yadu u dambayda markuu nasbisan yahay fadxadu waa ka muuqaneen maxay uga muuqaneen waa likifatiha fudaydkeeda naxwo ajiibuu war ajiiba daaciya allah daaciya allah yaa waayo nebi maxamed sala allahu alay slam midka dadka ilaahay ku xiraya oo ilaahay ugu yeeraya dadka ajiiba ah, ajiibuu waa ficlu amri idribuu ayla raabta ajiibuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun wa waaw jamaacati faacil mabniyun calaa sukuni fihi macala rafcin walalifu faariq daaciya mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu jafri waa laga muujina xaalatu nasbi daaciya daaciya mudaaf allahi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jarri kasratu daahiratu fi akhir wa tuqadaru waa lagu qadaraa adamatu damada waalfatxatu fatxada fi lficli ficilka almudaarici mudaarica ficilka almuctalil aakhiri aakhirka ka jiran ficilka aakhirka ka jiran bil alifina ku jiran ficilka alifta u dambayda mudaarica labaa lagu qadaraa waa damada iyo fatxada waxaa loogu qadaraa litacduli ila alif wax lagama muujin kareen naxw zaydu ninkii saydaha yaksha waa cabsana zayd waa mubtada yaksha ficil mubaaric marfuucun litajarudi min anaasib wljaasimu calaamatu rafcihi damatu muqadaratun cala alifi manaca min duhuuriha atacdulu faacilkiina waa huwa oo zayd u laabana jumladaas oo ficil iyo faacilka abarkii ah oo zayd abar u ah raabidiya ah faacilka yaksha walan yaksha zayd cabsan ma lan xarfu nafyin wanasb wastiqbaali يkشhى فiعل مdaaرع maنصوب بlm وعaلaamaة نصب فaتxة مqdرة عalى الأف mنca min ظهور التacadu فaacilkii waa huwa وتqdر waxaa lagu qadaraa aضmة dmo فqط oo kaliya في الفiعل فicilkii فicilka almdaarc mdaarca ahaa فicilka almctل اakri فicilka almctl ee jiranaa bilwaawowda ku jiranaa o bilyayada ku jirana ficilka hadduu ku jiran yahay wow ama ya ku jiran yahay waxaa lagu qadaraa damada kaliya damada kaliya lagu qadaraa damada keliya lagu qadara fadxadana waa laga muujina xadaf eh, eh, jismahana waa laga muujina labadaba waa laga muujina labada waa laga muujina labadaba waa laga muujina fadxada waa laga muujina xaalatu nasb xaalatul jismina calaamada eh, jismaha waa ka muuqane kaliya waxaa lagu qadara waa xaalatu rafca damada ah marka ficilka waa u dambaydo iyo marka ya u dambaydo naxwu yadcu waa u yeeraa wa yarmi waa ku tuura ama waa ku gana marka yadcu xaalatu rafca wey ficil mudaarico ah litajarud min anaasib jaazim ah wey yarmina waa la mid damadya lagu qadara cilada lagu qadara waa maxe ahiqalu wa tadharu fatxatu fatxadii waa ka muuqane naxw lan yadcuwa u yeeri ma walan yarmiya ku tuuri ma baa laga muujina jasmadana waa muuqane waljasmu jasmi fi alaaati saddexda xaa u ahaaday oo saddexdee kii alifta u dambeyday kii waawda u dambeyday kii yaad u dambeyday kaainun bilxadfi hadafuu noqona waljasmu jasme fi alaaati saddexda xaal ahda kaainun bilxadfi noqona kamaa taqadama marka fiiri haddaad tidhaahdo lam yaksha ficilku inuu jasmisan yahy waa kuu muuqda isha dad ka fiirida waa arki kartaa maxay alifkiyaa go-an haddaad dhegaysatana waa maqli kartaa maxay alifkiyaa go-an lam yaksha ilaa muujin waxaa la waa wi ishaan lagu arki karo dhegtana lagu maqli karo in dhoolku waxa way dhaguhu ku maqla Ah, dhagoolkuna ishuu ku arkaa kaas waa muuqasho marka waa kaasa waa laga muujiya lam yarmi ad leeda lam yadcu ad leeda faslun i alsmu isimka aladi isimka laa yansarifu aan sarfoomayn maa ism weeye ismkoo fii dhexdiisa cilataana laba cilo ku sugan yihiin labada ciloo min cilalin cilooyin ka mid a cilooyinkoo tiscin sagaal ah o amase waaxidatun midaa ku sugan waaxidadaasoo taquumu istaagayda maqaamilcilatayni laba cilo booskood maalaynsarifaan gabay maalaynsarif ajruumigiyaa lagu soo fahmay haddana kitaabkaanu si aad u wanaagsan u sharaxa waxa weeyaan qofka hadduu u fiirsado maalaynsarifka ugu fudud maalnaxwadaba maxaa yale waa wax yaroo tirsanoo haddaad mar fahamto wax damba kugu soo laabaa male abwaabta kale kitaabkii la tagaba waxbaa lagu dara kitaabkii la taga waxbaa lagu dara maalaynsarif waxba lagu dari ma intii ajruum aad ku aragtay wey kaliya intaas inaad fahamtaa lagaa raba oo maskaxdaada aad ka shaqaysido wax maalin yaysan maalin walba kuu taagnaan adig ah, hawl maalin le yaysan maalin walba kuu taagnaan dii kale maalin walba kuu cusbaana soo ma jeedi m sm malansarif halkan laga gelaa faslun alsmu sm aladi ismka laa yansarifu aan sarfoomayn maa ism weeye ismkao fii dhexdiisa cilataana laba cila ay ku sugan yihiin labadaas cilo min cilaalin e cilooyin ka mida cilooyinkoo tisin sagaal ah oo waaxidatu midaa ku sugan waaxidadoo taquum istaagayda maqaamalcilatayn laba cilo booskood walcilaalu cilooyinka cilooyinka atiscu sagaalka hiya cilooyinkii sagaalkaaha aljamcu weeye ko wa wasnulficli labo wاlcadlu saddex wataniifu afar watacriifu shan watarkiibu lix wa wanuunu toddobo alifta nuuntu azaaidataani ziyaada wاlcujmatu cajaminimo sideed wa صifatu صifo weeye yajmacuhaa waxaa kulmina cilooyinka sagaalka qowl shaaciri shaacirka hadalkiisa yidhi ijmac wasiin caadilan anis bimacrifa rakib wasiin cujmatan falwaصfu qad kamula ijmac jamcin wasin miisaan caadilan xaalata mid garsoora anis dhadige bimacrifatin oqoon ku dhadige rakib korsii wasid siyaadi cujmatan cajaminimo falwas wasfigii qadkamula waa dhammaystirnaaday ijmac waa jamci wasin waa wasnu ficilkii caadilan waa cadligii anis waa taniiskii bimacrifatin waa calamnimadii rakib waa tarkiibkii zid ziyaatu alifanuunkii cujmatan waa cajaminimo falwasfo waa kii sagaalaad sifadii wey aljam jamc ka bilow aljamcu markaa jamc waa taqaana siiqatu muntahaljumuc wey waa cilo keligee safriga mancida alifu tanisna waa cilo keligee safriga mancida inta kale labala cilo isugu tegaya isag markay sarfiga u diidayaan sarfi maxaa laydhaha waa tanwiin sarfi maxaa laydhaha tanwiin marka isimka waxaa tanwiinta u diidaya marna waa hal cilo marna waa laba cilo cilada keligeed diidi kartaa cilo keligee diidi karta waa imisa waa labo waa siiqatu muntahaljumuc iyo alifutaniit alifutaniitna meequu qaybsamaa labo alifutaniit mamduuda maqsuura nabad waa waa taqaaneen carabka la iska mara iska naso iska seexo kara xataa qofkii awal ajruuyi kusoo faafayn baabkan galabta oo iska hurdi kii kala hawl u taalla maalin walbana saasaa hawl ugu ool leh kii dadaali diida faljamcu jamc jamcigan ka bilowna faljamcu jamc sharduhu jamc shardigiisa an yakuuna waa inuu ahaado calaa siiqati muntaha ljumuc jamca lagu leeyahay isimku ka manci karaa sarfiga waa markuu ku yimaado siiqatu mintaljumuc ee jamc walba maaha ah. jamc walba maaha isim kastoo la jamciyey maahan ee jamca isimka u diidi kara sarfiga waa kee waa siiqatu muntaha jumuc wahiy siiadaas aa la yidhaha siiqatu muntaha jumuc wahiya siiqadaas dadka lagu fahamsiiye mafaacila iyo mafaacila misl marka baabkaan la joogo alfiya markii la gaaro laakiin war kale lagu bari doona waa maraad xoogaa jikaadu kuu baxdood indadilacsatay ood ka baxday ibtidaa'igan ood waxa weye nashaadaydo maskaxdaadu intay hadda la eg tahay toban jibaarkeeda ka caqli badnaani markaad alka gaado soo ma ogin maskaxdaadu maskax kale noqo waxaa isleeda kiiba mati qof kalaas maskaxda waa dawaya naxwadu waaya wahiya si wahiya siiqatu muntaha ljumuuc siiqatu mafaacila waa siiqadaas la yidhaha mafaacila naxwu masaajida adiga xuruuftana inay isla egtaa la rabaa shaqalkuna isla egu ha shaqalku inu isku mid yahay xuruftuna isla eg xarafkii fadxisan kan ku aadano inu fadxisan yahay xuruuftuna inay isla egtahay fiiri mafaacila masaajida mafaacila xarafka ugu horaya waa fadxisan yahay xarafka labaadna waa fadxisan yahay xarafka saddexaad waa alif xarafka afraad waa kasrisan yahay khalaas kan ugu dambeeya lama fiiriyo ixraabta iska leh masaajida waa la mid wadaarahima waa la mid hanaaima waa la mid masaajida masjidyaal daraahima dirhamyaal hanaaima qanimooyin aw amase mafaaciila kan waa an waa kan waa li xaraf kan waa li xaraf kii horan shan xaraf u ahaa mafaaciila keliya waxaa lagu daray ye oo qablalcaaqilkaa naxwo masaabiixa faynuusyaal maxaariiba mixraabyaal mixraabkaas lagu tukado danaamiira dinaaryaal وhaadi اcilةu ciladaanu hiy alcilةu waa cilada alulaa horayda ciladaasoo min alcilatayn laba cilo ka mid a ah. alatayna labada ciloo kulu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah tamnacu ay diido asarfa sarfiga waxdaa keligeed xalay ciladan oo jamac ah oo ku timaada labada wasin mafaacila iyo mafaaciila waxay ka mid tahay laba cilo oo mid walbaaba keligeed sarfiga diido tii koobaad waa tana tii koobaad waa cilada la yidhaha siiqaة muntaha jumuc وhadihi اcilatu ciladaanu hiy alcilatu waa ciladii ciladii alulaa horeyday ciladoo min alcilatayn labadii cilo ka mida alatayn labadii kulu waaxidatin mid kastoo minhuma labadooda kamida tamnacu ay diido asarfa waxdaa keligeed xaalay tahay oo wa taquumu ay istaagto maqaam اcilatayn وamaa wasn اficli wasn اficilka falmuraadu macnaha loola jeedo bihi wasn اficil imaa an yakuuna tan aad ugu fiirsada wasnulficil maxaa loola jeedaa asmaada carabiga waxay leedahay miisaanno ay ku timaado sarfiga insha allah lagu bara doona toban miisaano iska le ay ku timaado asmaadu afcaashuna miisaanno ay ku timaada iska le sida asalka waxaa la rabaa ism inuu ku yimaado miisaanki asmaada ficilna inuu ku yimaado miisaanki afcaasha saasa asala haddii la arko ism ku yimid miisaankii afcaasha ismkaas asalkiisi waa ka tegey soo ma asalkiisi waa ka tegey marka lagu leeyahay isimkan wasnulficila ku jira laba midi wuxuuba ku yimid wasni aan asmaadooda iska lahayn oo afcaalku iska leedahay ah, labo wuxuu ku yimid wasni ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha laakiin wuxuu ku sii darsaday awelka xarfanaynta uga jira xarfanaynta ayaa lagu yiqiin afcaasha weli ficil mudaarica lagu yiqiin laba shay uu isku darsaday horta wasniga uu ku yimid afcaashuna waa ku timaad asmaaduna waa ku timaad maxaa u dheeraad ah awelkana xasaniyta uga jira labadaas gooraa leedahay isimkaa wasnulficilaa ku jira ah, labadaas gooraa leedahay labada goor midda koobaad waxay ahayd isimkiya wuxuu ku yimid wasni afcaasha u gaar oon asmaaduba ku imaan ta labaadna waa maxay wuxuu ku yimid wasni ka dhexeeya asmaada afcaasha xarfu aniytana waa ku bilowda labadaas goor a waxaa la yidhahdaa isimkan waxaa ku jira wasnulficli saasaa la yidhaahdaa waaya وhذه الcلة hiy hiy الcلة الأولى من الcلتين اللتين كل واaحدة منهma تمنع صرفa وحدها وتقوم مقام الcلتين وأmا وزن الفعل وزن الفعل فالمراad معنaha loola jeedo bه وزن الفعل إmا أن يكuنa اسم اسمku inuu ahaado عalى وزن وزن وزنigoo khاaصin gaar ku ah بالفعل نحو فعل oo kale wey hadda mwزuنkiiu keena شhamna ir amara amara fanaskii xajaaj ibnu yuusuf weeye xajaaj ibnu yuusuf asaqafi asafaak safaak macnaheeda ma fahan waa maxay safaak waa midka dilka badan waxaa la yidhi soo qabo aan dile soo qabo aan dile intuu ku dilay waa boqol iyo labaatan kun dadka u si kale u laayay iska dil boqol iyo labaatan kun maa boqol iyo labaatan kun isoo qabo kow isoo qabo kow inta uu ku dilay safad nabiguna waa sheegay sala allahu alay waslam inuu imaan doono safagaas waana run badanaa nabigu sala allahu alayh wasalam waaya marka xajaaj ibnu yuusuf abaalkiisa alla waa kolleyba asagaa siinaa inagu shaqo kuma lihine naga wad faraskaasaan ka rabnayay faraskiisii faraskiisii waxaa la dhihi jiray shamara aa la dhihi jiray marka shamara waa facala wasniga facala ah ficila iskale ism shaqa kumale ism shaqa kumale facala wa waa fucila fucilana ficila iskale fucila ficila iskale ism shaqa kumale marka isim kasta oo ku yimaada waa malaysar oo calam maxaa yeele waxaa laleeyahay horta waxaa ku jirta cilo oo ah wasnulficil tan labaadna waa calamnimada hadda aras walboo la arko an mara ma la yihahda lama yihahdo araski xajaaj ibnu yuusuf keliya la dhihi magacaas iska lahaa waa calab marka marka waxaa laleeyahay an mara waa malaysari maxaa ku jira laba cilol oo maxay kale yihiin wasnu lficil iyo calabnimo wamaa wasnu lficli falmuraadu macnaha loola jeeda bihi wasnu lficil imaa an yakuuna lismu inuu ahaado calaa wasni wasnigoo khaasin gaar ku ah bilficli wadalika misaalkii kashamara بتشديد الmim mimko la shada laaqiy iyo وduriba بالبinاaءi للمفcuل marka loo binay mفcuulka smkii وزnigaas oo kale ku yimaado ama ninaaba loo baxshay duriba ninaaba laga dhig duriba a nin loo baxshay ninaa calam looga dhig waxaa la yidhi duriba ninkii la dhihi jiray jaaa duribu ninkii duriba ah ayaa yimid al ninaa magac looga dhigtay so ma jeedi ninaa magac looga dhigtay iyo indala waa infacala iyo wanawi wax alla waxa lamido min alafcaal afcaasha ah afcaasha almaadiyati maadiga afcaashi almabdu'ati lagu bilowday bihamsat wasf infacala iftacala oo kaleeto istafcala oo kaleeto ifcaala oo kaleeto ifawala oo kaleeto ifawcala oo kaleeto dhammaan asmaadii oo maadiga aheed oo lagu bilowday hamsatulwasliga waxaa iska leh wasligaas afcaala iska leh yagaa iska lahaa iyo wanaxwu wixii lamid ah oo min alafcaali afcaal ah afcaasha almaadiyati maadiga aheed afcaasha almabduu'ati lagu bilaabo bihamsati lwasli idaa sumiya haddii lagu magacaabo bishayin shay shay haddii lagu magacaabo shaygoo min daalika intaas idaa sumiya haddii lagu magacaabo hiya hiya asmaadaas bishay idaa sumiya haddii lagu magacaabo huwa madkuur ahaan iskaga celi madkuurkaas la soo sheegay oo dhammaan intaas la soo sheegay facaala fucila afcaashii hamsatul wasliga lagu bilowday kulligood mid un ka mid ah idaa sumiya huwa madkuurkaas haddii lagu magacaabo bishayin shay amase waxaad ka dhigtaa naaib faacilkii waxaad ka dhiga sumiya waa ficil majhuulehe bishayin naaib faacil ka dhig meeshaan waxaan ku baran doonaa kitaabkan insha allahu jaaru majruur aan naaib faacil noqona jaaru majruur aan naaib faacil noqona saabka kitaabkan aan ku baran doonaa insha allahu naaib faacil waxaa noqdaa maan kaliya mafcuulka jaamijruulku waa noqda marka baabkaasa halkan bal ku wadba idaa sumiya haddii lagu magacaabo bishayin shay min daalika intaas wax ka mida shayga waxaa lagu magacaaba intaa wax ka mida ama waxaa loo baxshay shamara ama waxaa loo baxshay duriba ama waxaa loo baxshay indalaqa ama waxaa loo baxshay istakraja adugu dad un ka mida awsaantii ficilka qaaska u aheed a ah, shay lagu magacaabo oo magac looga dhigo kaasoo kaleeto waxaa la idhaha wasnulficil isimkaas wuxuu ku yimid wasnulficil hadduu ku darsado calamnimo oo uu calamna noqdo malansarifu noqona sarfigan waxaa udiidaa wasnulficilnimada iyo calamnimada oo laisku daray taas waa wasnulficila isimkan ku jira labada macnoo loola jeedo mid ka mida ah. macnihii labaad waa kan aw yakuuna aw yakuuna aan leena halkuu ku xadfan yahay imaa an yakuuna adiyuu ku xadfan yahay wasnulficil waxaa loola jeedaa ima an yakuuna ismu calaa wasni khaasin bilficli ow yakuuna inuu ku sugnaado fii awalihi isimka awalkiisa ziyaadatu ziyaado oo ka ziyaadat ficli lamida waxaad fahaytiin ziyaadatun ka ziyaadat ficli ficilka awalka uga jirta hor waxaan rabaa isimka ficilka maa isimkan awalka waxaa uga jirta ziyaadadii ficilka mudaaric lagu bilaaban jiray mid lamida waa xarfu anaytihi awalka uga jira wa huwa isimkaasuna mushaarikun waa la wadaagaa lilficli ficilka fii wasni wasniga uu isimkanu ku yimid waa wasni mushtarak wasni mushtarak ah oo ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha labadaba oo ka dhexeeya haddana awelkan maxaa uga jira ziyaadatun ka ziyaadati ficli oo loola jeedo xuruuf aneed isimkaas marka maxaan leenahay waxaan leenahay waxaa ku jira wasnulficl hadduu calab noqdo waa malaysari marka isimkaas hadduu calab noqdo waa malaysari maxaa yeelay waxaan leenahay wasnulficla ku jira ee wasnulficl maxsee ugu jira wasnigan asmaadana waa ku timaad afcaashana ku timaad maxaa dheeraad ku ah awalkaa waxaa uga jira xurufulanayta mid ka mida ah. khalaas waxaan leenaha wasnigan wasnuficla ku jira isimkan isimkan wasnuficlaa ku jira hadduu calamnimo ku darsado malaysa aw yakuuna waa inuu ahaado fii awalihi isimka awalkiisa ziyaadatun waa inay ahaato ziyaadadoo ka ziyaadat lficl ficilka ziyaadadiisa lamida ah. wa huwa isimkuna mushaarikun waa mid la wadaaga lilficli fii wasnihi ka axmada oo kale afcala asmaaduna waa ku timaad afcaashuna waa ku timaad afcala wayaziida oo kale fiili yaziida oo kaleta fiili yaziida yabiicu oo kale waa yaziida oo kale yaziida awalkiina xaa uga jirta ya wa taqlib oo kale fiili taqribu taqlibu taqribu fiili wasnigii ficilkiina waa ku yimaad ismikuna waa ku yimaad awelkana waxaa uga jirta isimkan xarfucelid waa nargis oo kale nargis nar nafcil wey nafcil nafcil ficilku waa ku yimaad waa ku yimaad awelkiina waxaa uga jirta ziyaado oo ziyaadada ficilka lamid oo nuuna ku jiro khalaas waxaa la leeyahay marka marba haddii uu noqdo calam waa maa laa yansarif aa laleeyahy waa maa laa yansarif aa laleeyahy ahnada oo kale wey horta wasnuficil waa ku jiraaho wasnigan afcala ah waa ka dhaxeeyaa asmaada iyo afcaasha afcala akrama fiiri axmada axmadana waa isim akramana waa ficil wasnigu waa ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha awelkana maxaa uga jira hamsa uga jirto khalaas marka axmed waxaan lena wasnuficilaa ku jira axmed dadkoo dhan magac ka dhexeeya yaa mise qof gaaraha la yidhaha axmed qof gaara la yidhaha waa calam marka calam waa saas shay gaara wixii magac u ah wey calam marka waxaan leenahay axmed waa maalaynsari sababtu maxay tahay koo wuxuu ku yimid wasnulficila ku jira labo waa calam maalaysari wayaziida yaziidadaas ficil waa ku yimaadaa sida yabiicu oo kale awelkana waxaa uga jirta ziyaado oo ziyaadada ficil kala mida ya ku jirta marka wasnulficil waa ku jiraa yaziid qof kastama yaziida la yidhah mase qof gaara loo bixiya qof gaar calam wey marka calam waa saas waa magac shay gaara loo bixiyo marka waana calam waxaana ku jira wasmulficil waa malaysarif marka wa taqlibu fiiri taqlibu tafcilu wey ficilkuna waa ku yimaad ismkuna ku yimaad awalkana xarfalayta uga jira soo ma jeedi marka waxaa leedaha horta wasmulficil waa ku jira taqlib taqlib qabiilo walba magaceeda taqlib miyaa